بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد جمع المذكر السالم وجمع مذكر سالم بينه هلكن ku dhigan haddaba jamc mudakrusaalim sida magaca inooga muuqda jamcu waa wixii saddex iyo wixii ka badan kutusaya mudakerna waa wixii lab magacu ah saalimna waxa weeye isbedeladii tagsiirka aan ku soo marnay lixda ahaa kaka badbaaday baa saalim la odhanaya tacriifuhu jamca marka aan tacriifinayno huwa jamc mudakrusaalim maa ismiga weeyi dalla kutusiya calaa akara wax ka badan min inayni laba raga laba raga wax ka badan ayuu kutusinaya biziyaadati waawin wa nuun wow iyo nuun lagu ziyaadiyey sababtood ayuu kutusaya calaa aakhirihi xaggiisa dambe ow yaain wa nuun amaaye iyo nuun lagu siyaadiyey ayuu kugu tusaya xaggiisa dambe asalba jamac mudakaru saalim waa magaca mufradka ah magaca mufradka ah markaan soo qaato maxamed oo kale markaan soo qaato maalan maxamed oo kalean maalan soo qaaday laba xarakaan sayna xarafka ugu dambeeya inaan godo iyo inaan kasriyo haddaba haddaan muxamed godo maalan haddaan muxamed godo oon damo siiyo wow iyo nuunumaan ku dari karaa haddii aan muxamed hoos dhigo sidaa uu yahay haddaan hoos dhigana oon kasradaa siiyana iyo iyo nuun baan ku dari karaa labadan obshanna kaa doonto qaada lagu odhan maaye kaasi waa markuu sabjeg yahay ama faacil yahay kanna waa markuu objeg yahay ama dee iyo majruul xagga hore ka maraan ayaa kan hoose la qaadanaya hadday iyagu wax samaynayaan muxameduun unbaad ugu dhawaaqi haddii wax lagu samaynayana waxaad ugu dhawaaqi muxamediin baad ugu dhawaaqaysaa huwa maadalla waa ka kutusa calaa akara wax ka badan min inayni laba rag ah biziyaadati waawin wa nuun wow iyo nuun laisgu siyaadiyey sababtood calaa aakhirihi xaggiisa dambe ow yaain wa nuun amaa ya iyo nuun lagu siyaadiyey xaggiisa dambe maxaa la ecraabaa marka la rafcinayo halkii laga daminayo wowgaasaa lagaga daraya oo wowguba waa damo weynaatay eeg labadan isku dul qoran taasi waa damadii kanina waa wowgii kolkaa wowgani waa damadaasaroo weynaatay un weeyaan kolkaa markii damo loo baahnaa wow baa degi kara meesha damada waxaynu nidhi icraabuhu icraabkiisa yurfacu waxaa lagu rafcini bilwaawi waaw niyaabatan waxay wakiil ka tahay cani damati damadii wa waxaa lagu nasbini bilyaaiya niyaabatan waxay wakiil ka tahay cani alfatxati fadxihii wa waxaa lagu jari bilyaaiya niyaabatan waxay wakiil ka tahay cani lkasrati kasrihi sida la icraabaya jamc mudakarusaalim waa sidaa maa yulxaqu bihi jamc mudakarusaalim maxaa la haleeshiiya waxaa jira waxaan jamc mudakarusaalim ahayn laakiin icraabta jamc mudakarusaalim qaadanaya waxa haddaba mulxaq baa lagu tilmaamaa waxa noocaas oo kale ah waxa mulxaq noqonayaana waa afar qodob afar qodobbaa iyagoon jamc mudakarusaalim ahayn laakiin icraabta jamca mudakarusaalim qaata maa yulxaqu bihi waxa la haleeshiinayo yulxaqu waxaa la haleeshiini bijamcilmudakar asaalim jamc mudakarusaalim maa yeli ereyada soo socda kow jumuucun jumuuc ayaa la haleeshiin lam tastawfi aan dhammaystiranin ashuruuda shuruudda aan dhammaystiran jamaca shuruudda dhammaystiranin baa la haleeshiini sida ahluuna oo kale ereygu hadduu ahluuna yahay jamc mudakrusaalim ayaa la haleeshiinayaa oo jamc mudakrusaalim ayuu dee xeerkiisii qaadani sida ahluuna oo kale jumuucun waa jumuuc lam tastawfi aan dhammaystiranin ashuruuda shuruuda aan dhammaystiranin waa jumuucan shuruudii dhammaystiranin sida ahluuna oo kale ereyga ahluuna ihi waa jamc mudakrusaalim aan shuruudii dhammaystiranin oo maxaa ka dhiman sida aan dareemayna jamc mudakrusaalim calam iyo sifo labadaasu mid ka yimaadaa jamc mudakarusalim ama waa calam sida muxamed oo kale ama waa sifo sida jaalis oo kale haddaba ereyga ahli ihi calamna ma aha sifana ma aha sidaasaa aljamc mudakarusaalim u noqon weyday kolka ereyga ahluuna ah, shuruudii baa ka maqan liannahaa iyadu laysad maaha calaman calam walaa sifatan sifana ma aha qodobka labaad ee jamc mudakarusaalim la haleeshiiya waa alfaad اlcuquud waxa weeye haddaan alfaad اlcuquud waa nambarka casharaah oo laba ilaa sagaal inta ka dhexle lagu dhuftay alfaad اlcuquud waa nambarka casharaah oo laba ilaa sagaal inta udhaxaysa lagu dhuftay haddii casharo laba aan ku dhufto maxay noqonaysaa labaatan bay noqonaysaa haddii aan maalan alaaa ku dhuftana maxay noqonaysaa soddon haddaan arbaca ku dhufto afartan haddaan shan ku dhufto konton haddaan sagaal ku dhufto sagaaشhan intaasun baa la yidhahda alfaad haddaba eeg cishruun markaan soo qaatay ereyga cishruuna waa alfaad ilan waa casharo laba lagu dhuftaye cishruun waa alfaad اlcuquudo marka la rafcinayo wow baa lagu rafcin oo cishruuna baan ugu dhawaaqi xilliga aan nasbinayo ama anjarayana ya baan ku nasbin oo cishriina baan ugu dhawaaqi sababta ay haddaba jamc mudakarsaalim u noqon weyde waa maxay mufrad bayna lahayn ereyga cishruun mufrad ma leh cishruun waa labaatanoo wax mufrad oo afcarabiya ma leh haddaan moodno cishruun mufradkeegu inuu casharo yahay khalad baa meesha ka soo baxaya haddii aan cashare mufrad uga dhigno cishruunna aan jamac ka dhigno aqaluljamc waa maxay waa mufrad saddex lagu dhuftay ilan mufrad laba lagu dhuftay musanaa la yidhaahdaa laakiin mufrad saddex lagu dhuftay baa aqaluljamca haddaan cishruun moodno inuu mufradkeegu cashare yahay wuxuu noqonayaa cishruun macnihiisu soddon ugu yaraan soddon buu noqonaya cishruunna ma cid baa soddon tidhi oo soddon ku macnayn karta mise waa labaatan waa labaatan maalan kelmadda alaaثuunihi waa jamc mudakarusaalim mulxaq bay u tahay waxay jamc mudakarusaalim u noqon weydayna mufrad bayna lahayn haddaynu nidhaa alaaثuun mufradkeegu waa alaaثe haddaan nidhaahno alaaثuun maxancigu muxuu noqonayaa mufrad saddex lagu dhuftay alaaثe saddex lagu dhuftay waa imisa sagaal kolkaa alaaثuun ma cid baa sagaal ku macnayn karta waa maya sidaasaynu u leenahay waa mulxaq ka labaad waa alfaad اcuquudi alfaad اcuquudkii milu ishriin lafdiga ishriin iyo waxa lamidka ah liannahu laysa lahu uma aha mufradun mufrad uma aha min lafdihi ay isku lafdi yihiin saddexaad waa jumuucun jamacyo musaman bihaa meel lagu magacaabay jumuucun musamaa bihaa jamac meel lagu magacaab wax lagu magacaabay ka saddexaadee jamac mudakarusaalim isagoon ahayn laakiin icraabta jamac mudakarusaalim qaadanaya waa jamaca wax lagu magacaabo maala saw imika muminuun saw jamc mudakrusaalim maaha qad aflaxa almuminuun almuminuun saw jamc mudakrusaalim maaha haddaad ilmaha yareed dhasho ama inanka aad dhasho almuminuun haddaad inanka aad dhasho u bixiso almuminuun haddaad inanka aad dhasho almuminuun u bixiso muxuu noqonayaa markaa eeg waa inan qura waxaad almuminuun tidhi waa mufradba kolkaa waa jamac mudakarusaalim oo markiisa hore jamac mudakarusaalim ahaa ood ama qof u bixisay ama meel ad u bixisay eeg ciliyun waa nin aad u sareeya ciliyun waa nin aad u sareeya maxaan odhanaya haddaan doono ciliyiin baan odhan ciliyiin waa rag wada sarsareeya haddana jannada meesha ugu sarraysabaa ciliyiin loo bixiyey kalaa ina kitaaba alabraari la fii ciliyiin waa jannada meesha ugu sarraysa ciliyiin jamac mudakarusaalim bay markeega hore ahayd laakiin meel baynu magac uga dhignay sidaa darteed maxaynu odhanaynaa ereygii ciliyiin ahaa ereyga ciliyiin ah waxaynu leenahay hadda jamc mudakrusaalim ma aha oo meel baa lagu magacaabay kaa saddexaad waa jumuucun musamaa biha milu qaala tacaala alla wuxuu yidhi kala ina kitaaba abraar kala ina kitaaba alabraar dadka abraarta ah kitaabkoogu lafii ciliyiin buu ku yaallaa meesha ciliyiin la yidhaahdo ayuu dhex yaallaa waa meesha jannada ugu sarraysa ka ugu dambeeya waa jumuucu tagsiir jumuucu tagsiirku waxa weeye waxaa jira wax la odhanayo jamcu tagsiir weeyi oon shuruudda dhammaystiranin oo isagoo shuruuddii aan dhammaystiranin haddana laga dhigayo sida aan dareemayno jamc mudakarusalim icraabtii la siinayo waxaa jira maalan waa waa ismiga saddexda xaraf ka kooban ee ulaaiga ah ee laamka laga jaray ee taaw laga ciwad qaatay intaa haddii la helo ismi ulaaiya oo laamkiisa la xadfay taaw laga ciwad qaatay jamc mudakrusaalim noqon maaye waxaa la odhan karaa jamcu tagsiir sidiisa aanula dhaqanno cidatun baa lamida cidatun cidatun ereyga cidatun isagu dhadig bayska maaha cidatun waa dhadig saw maaha jamc mudakrusaalim baan icraabkiisa siinaynaa maxaynu odhanaynaa aladiina jacaluu lqur'aana cidiina waa ereyga cidiina ah la soco waxaynu qaadanay waa jumuucu tagsiir milu qaala tacaala alle wuxuu yidhi aladiina kuwa jacaluu lqur'aana qur'aanka ka yeelay cidiina qayb qayb kuwa ka yeelay qur'aanka ereyga cidiina ah sida aan dareemayno wuxuu noqonayaa jamc mudakrusaalim ayuu noqonaya mulaqisi ayuu noqonaya afartaa qodobaa culimo jamca mudakrusaalim mulaq u ah halkaa insha alla afartaa qodobaa jamca mudakrusaalim mulaq u ah sida aan dareemayno aqsaamuhu qaybaha jamca mudakrusaalim uu leeyahay baynu halkana ku arkaynaa waa qaybihii jamca mudakrusaalim yanqasimu wuu qaybsamayaa jamculmudakr asaalim jamc mudakrusaalim yanqasimu wuu qaybsamayaa jamculmudakar asaalim jamc mudakaru saalim ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsami humaa waxay kale yihiin calamun calam sida milu muxamedin muxamed oo kale almuxameduuna aynu u leenahay oo calam buu ka imanayaa jamca mudakaru saalim iyo sifatun sifo sida jaalisun aynu u leenahay jaalisuuna asalba jamc mudakaru saalim marka la rabo ama calam buu ka yimaadaa ama sifuu ka yimaadaa calam iyo sifo labadaa mid ahaanunbuu ka imanaya laakiin waxa labadaa mid ahayn kama iman karo hadduu calam shaygu noqon waayo ama sifo noqon waayo sifadu waxa weeye shan qodob baa culima sifo laysku yidhahdaa inaad xasuusantihiin ma garanayo waa ismiga faacil waxaynu garanaynaa ficilada oo kale ayaa xarafka koobaad alif lagu taaga halka ingiriisiga feebka e r lagu deli jiray saw nown iskuma bedeli jirin tiijar oo kale markii laodhanayay carabigana xarafka koobaad ba alif lagu taaga hadduu hulaai yahay qatala qaatil baad odhan oo kolkaa nown bu isku bedel ismi buu noqonaya qaatil dilaa jalasa jaalis baynu akala aakil baynu odhanayna wahaakada kaasi waa ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo sifat mushabaho iyo afcalu tafdiil iyo amilatmubaalaqa shantaasaa sife laysku yidhaahdaa haddaba jamaca mudakrusaalim ama waa calam oo waa magacii gaarka ahaayee dadka loola baxayey ee dee maxamed iyo cali iyo yuusuf iyo cabdi iyo ama waa sifo oo shantaasa ah. labadaa qaybood oo qura unbuu jamc mudakrusaalim ka iman mid kastana shuruud buu yeelanaya calamku shuruud buu leeyahay sifaduna shuruud bay leedahay shuruudulcalami waa calamka shuruuddiisii calamka waxaa la shardiyaa an yakuuna calaman waa inuu calam yahay shaygan jamc mudakrusaalim ku imanaya calamnimo ugu imanaya waa inuu calam yahay falaa yujmacu lama jamciyo maa kaana ka ahaada hayra calamin calam hayrkii ka ahaada hadduu shaygu calam hayrkii uu noqdo la jamcin maayo waa milu rajulin oo kale ereyga rajula jamc mudakarusaalim kama dhigi karno rajuluuna ma odhan karno rajul waayo dee ereygan rajulih calam ma aha oo raggu ma kala leh waa la wada leeyahay waa nown markaa wuuna nakiru noqonaya markaa rajulinoo kale jamc mudakarusaalim lagama dhigi karo haddii laakiin la taskiiriyo u fiirsa hadda rajul haddii la taskiiriyo oo rujay la yidhaha sifu isku bedelayaa rujayl haddii la yidhahda rajul yare yaridaasaa tilmaan noqonaysa sifa ah mar haddii rujay la yidhaha waa lagu keeni karaa oo rujayluuna waa la odhan karaa shardiga labaad an yakuuna limudakarin waa inuu lab u yahay calamkan waa inuu lab leeyahay calam kastoo dhadig leeyahay jamc mudakarusaalim lagama dhigi karo faaimo oo kale imika faaimuuna ma odhan karno oo jamc mudakrusaalimkuma keenayno waana mudakrin falaa yujmacu aydan lama jamciyo maa kaana limuanain wixii dhadig ahaaday milu sucaad sida sucaad oo kale shardiga saddexaad an yakuuna licaaqilin waa inuu caaqil u sugan yahay jamc mudakrusaalim shaygu markuu noqonayo waa inuu caaqil u sugnaado waxani waa inuu caqli leeyahay falaa yajuuzu ma banaana jamcu hayricaaqili kaan caaqilka ahayn in la jamciyo milu alamin iyo wanaxwihi alamin iyo waxa lamidka alam imika caqli ma saa darteed alamuuna ma odhan karno shardiga afraad an yakuuna khaaliyan waa inuu ka maran yahay min ataaita waa inuuna tasidanin falaa yajuusu ma banaano jamcu maakii in la jamciyo kaana fiihi dhexdiisa ay ahayd taaunta sida dalxata oo kale ereyga dalxata oo kale wey dalxata imika isagoo nina ama xamse oo kale xamse jamc mudakarusaalim xamse kama dhigi karno sababtu waa maxay aynaan xamse jamc mudakarusaalim uga dhigi karaynin dee taabuu wataa milu dalxata iyo wanaxwihi dalxa iyo kalamidka ah shardiga sidaynu arkayna shanaad an yakuuna waa inuu yahay cadamka ka jamc mudakarusaalim noqonaya khaaliyan mid ka maran mina tarkiibi tarkiib waa inuu tarkiib ka maran yahay tarkiib waa inuu ka madhnaado tarkiibka waa murakabnimo murakab inuuna ahayn murakabkan kii idaafiga maaha waa kii masjiga ahaa falaa yujmacu lama jamciyo maa kaana ka ahaaday murakaban murakab sida xadramowd oo kale ereyga xadramowd oo kale jamc mudakarusaalim kama dhigi karno shuruud صifati shantaa shardi calamkaa iskale jamc mudkr salim ama calam buu ka imani ama sifu ka imani hadduu calam ka imanayo shantaa shardi baa loo shardiyaa haddaba hadduu sifo ka imanayo lixdan shardi lix shardi baa la shardiyaa shuruud صifati waa sifada shuruuddeedii ifada eeg shaygii sifaha marka jamc mudkrusaalim laga dhigayo waxaa la shardiya an takuuna sifatan inay sifo tahay sifadu waa shantii mid ahaan inay tahay sida caailin oo kale hadda caailin caqli buu leeyahay uma jeedo waa sifo baan ujeedaa waayo ficilka caala ah, caala ah, maxaan ismi faacil kaga keeni xarafka koobaad ba alif lagu taagaa kharaja maxaan odhan khaarij qatala maxaan odhan qaatil caqala maxaan odhan caaqil kolka waa inuu sifo yahay sida caaqil uu sifo yahay waa inuu caqli leeyahay hadda macnuhu maaha waa inuu sifo yahay baan ku caaqil oo kale khaarij oo kale qaatil oo kale inaan ku tusaalaynaa ka fiicnayd fakharaja bihi waxaa hadalka ku baxay naxu sabuuratin wa qalab sabuuradda iyo qalinka jamc mudukarusaalimna kama dhigi maayo sababtuna waxa wey sifay ayayn ahayn shardiga labaad an takuuna sifadu waa inay u sugnaato licaaqilin mid caqli leh labadaa shardi bay ardaydu kala garan waayaan labadaa shardi ayay kala garan waayaan an takuuna waa inay sifadu tahay licaaqilin mid caaqil leh wuxuu leeyahay wax caqli lihi waa inuu sifada yeesho sifada lafteedii waa inuu caaqil leeyahay haddaba licaaqilin moodeen iminka licaaqilin maxaan uga jeednaa wax caqli leh baan hadda uga jeednaa markii horena maxaynu uga jeednay aacil wa ku yimid baan uga jeednay oo qaatil iyo caaqil iyo khaarij iyo oo kalea ah. shardiga labaad an waa inay u ahaato licaaqilin mid caqlileh sida daaribin oo kale daaribin eeg tusaalahaasoo kale markii hore taale halkiisa daaribin sifanimunbuu shardigu ahaa halka koobaad qodobka koobaad caaqilku maaha shardiga sifadaa shardiga qodobka labaadna caaqilkaa shardiga way kala duwan yihiin markaa an takuuna licaaqilin waa inay caaqil u tahay sida daaribin garaace oo kale oo dee nin caqlila ah fakharaja bihi waxa baxay nixu saabiqin saabiqoo kalaa baxay saabiq waa sifatan tilmaan lifarasin faras uu lahaa e, faras la odhan jiray nucmaan binulmundir nin laodhan jiray uu lahaa ayaa saabiq la odhan jiray laba faras buu lahaa boqorkii nucmaan binulmundir ee haystay manaadiradan iminkii la odhan jiray ciraaq iyo eriyada ka telin jiray waxaa la odhan jiray maxay mid yaxmuum midna saabiq saabiq haddaba waa tilmaan oo sabaqa unbaa saabiq laga keenayo marka faraska tilmaan looga dhigo jamc mudakiru saalim noqon mayso laakiin saabiqan haddii nin looga dhigo ka warran nin bediye haddii saabiq la yidhaha ka warran de waa laga dhigaya markaa jamc makarusalim oo waa tilmaan nin caqli leh saabiquun wasaabiquuna alwaluun baa qur'aanka ku jirta wasaabiquun waa dad caqli leh laakiin haddii saabiqan faras looga jeedo jamc makarusalim lagaa dhigi maayo caqligii baa ka maqantahe sidaynu dareemayno faraskiisa yaxmuum isagoo maalin wata faraskiisa yaxmuum isagoo maalin wata ayagu waasi wada tegeen waa boqorka iyo niman kale waa faraskii yaxmuum iyo saabiq labadaasuu lahaa kolkawaawaasi tege buu waadhi kasii dabadaayo faraskiibu xakamuhu qaban waayey waa gaadhi griigu qaban waayey oo kalun suusii cararayey ayuu dhulkii la yaqaanay kala tegey kayn wada libaa iyo bahale la galay gabalkiina wuu sii dhacay cirkiina wuu isa wada qabsaday isagoo bestiya oo naxdin isla goormu kugu soo boodi ayuu arkay nin yaro reeta iyo meel yar cari yar iyo gidaar ku haysta ninkii buu beriyey caawa i bari ninkii beriyey xoolama ribuu ka lahaa ninkii waa aaskiisii la hadlo ninkani waa nin sharaf lehe yaynaan ku ceeboobine maxaad haysaa buu yidhi ridiiba intay u liseen ay kolba lisaan ay haddana yaro daayaan ay caanaheygii waalidilka buuxiyeen si sahlan umayna lisin markaasay ridii qaleen rida hilibkeygii markay karinayeen biyo kumayna karina caanay ku kariyeen mudari baa la yidhahda carabtu mudari bay yidhahdeen hilibka caanaha lagu kariyo mudari maraq yari gebigiisuba dee subag iyo caano isku tegey uuna ayaa loo keenay markuu ka dhergay ee hayaa habeenkii o dhan loo sheekeeyey markuu is arkay waagu inuu beriyey uu bad qabo uu ka baxay ayuu yidhi aryahe may garanaysaa buu ku yidhi maya kuma garanaya buu yidhi markaasuu yidhi boqorkii nucmaan binulmundir la odhan jiray ayaana haya ii kaalay buu yidhi faraskiisu waa ninkani saabit iyo yaxmuum la kala odhanayey ninkii wuu iska ilaawey abaar baa dhacday beri ay aad u baahday oo duruuf badani ay hayso ay xaaskiisu la hadashay ku tihi waa nin boqorkii nucmaan ee berigii iikaanay ku yidhi maad inoogu tegtid waxbaad ka soo heliye markaasuu wallahi waan ilaawey haya aanu tago nucmaan bin mundir laba ninuu aad u jeclaabaa jiray aad bu laba ninuu aad u jeclaayo asxaabtiisa abaa jiray khamriguu aad u cabi jiray oo maalin buu khamri ka dhergay isagoo si xun u khamraysan unbuu labadii nin unbuu ciidankiisii la hadlay labadii unbaa ka ag oo ciidankiisii unbuu la hadlay wuxuu labadaa nin qabto iyagoo nool aasay unbuu yidhi labadii nin iyagoo nool baa la aasay way dhinteen weliuu sikhraasan yahi lakin isma oga markay sikhradii ka degtay ayuu hi igu yeedha hebel iyo hebel aawa saaxiibaday buu yihi markaasaan idhi so aasnay eed adiguna amartay inaanu aasno markaasu ninkii murugo iyo oohin ayuu bilaabay laba maalmood buu samaystay maalin barooreed iyo maalin farxadeed khiriyeyn laba taabood buu ka dul dhisay khiriyeyn buu u bixiyey maalin wuu barooran jirayoo nin alla ninka waagu markuu baryo ninka ugu horeeyu indhaha saare u dili jiray maalinta baroorta walow irigiisa curdeedna ha ahaadee maalinta haddar horta ninka ugu horeeya waagu markuu baryo indhahaas anagu dili jiruun maalinta farxaddana ninka ugu horeeya boqol halaad buu siin jiray labadaa maalmoodba isaga mooye cid kale ogima jirin sanadkuna sii astan astayn jiray sanadka ayuu sii qorshayn jiray laba maalmoodoo sanadka sii qorshaysanoo cid garanaysaa ayna jirin inankiisa curdeed hadduu noqdo ninka ugu soo horeeya waxaweye wuxuu samaynayaa intuu ka qaado ayuu aayan ayuu qabriga ayuu kolkaa dilayaa waa dhacay miskiinkii reedaay wuxuu ku soo hagaagay maalintii ma garanaysaa labada nin ninka uu dili jiray maalintii ninka dili jiray buu kusoo hagaagay markuu kusoo hagaagay buu halkaa ka soo galayo markaasuu dee yidhi qabtoo dila <laughs> markaasuu ku ormaadan garanaynin waa ku garanayaa iska dhaafo qabtoo dila bu inankayga qaabuus waa maalintaan dili jire <laughs> waa la qabtay markii la xidhxidhay ayuu yidhi war hadda waxaan shan boqoloo halaadba siiya buu yidhi qabtoo dila isaga buu yidhi shan boqoloo halaadba siiya markaasuu yaabay oo wuxuu idhi war shanta boqol ee halaad maxaan ku fali waaba ka dhimanayaa caruurtaad uga tegi buui iska daa caruurta ayaad uga tegiye iska daa buui shanta boqol ee halaad markaasuu ninkii isagoo xidhxidhan oo la dilayo shantii boqolee halaadna ay ku dul xeraysan yihiin ayuu hi arga damiinta markaasuu nin shurayg la odhan jiray buu la hadlay ari damiine buu yidhi markaasuu shuraygii diiday diiday oo de waa lii dili buu haddaad iman weyday xilliga laguu qabtay markaasuu nin la odhan jiray eh, eh, quraad nin la odhan jiray ayaa halkaa ka soo booday quraad baa yidhi anaa ku damiinanaya orod iska tag buu yidhi maxaa lagu qabanayaa maalintaa maalinteeda halay qabta buu yidhi maalintaa maalinteeda intaa reerkaan la soo dardaarmo shantii boqole halaad isagoo kaxaynayuu reerkiisii u tegey xaafaddii markay arkeen aad bay u farxeen ilan xooluu sitay arkaane laakiin markuu yaro nastay ka sheekeeyey in la dilayo sanadkan kadib in la dilayo markuu ka sheekeeyey ayay dib haddana u baroorteen ay u naxeen sanadkii maalin eeg sanadka bartamihiisii ayuu boqorkii nucmaan u yeedhay quraad markaasuu yidhi quraadow dhigo buu waa oday odayaashii ka mid a ah asxaabtiisii waa lagu dilayaa eh, dhigo boqorkani wuxuu jeclaa inuu ninkaasi badbaado laakiin ninkani uu dhinto la taliyayaashiisii baa qabsado yidhi de ninku sanadadii sanad baa loo qabtaye ha la sugo sanadkii markay maalini ka dhinayd ayuu saaftigalkaa boqorku soo qaatay markaasuu qura'dii ugu yeedhi weli waan dilayahay markaasaa lagu yidhi de maalin baa u dhiman maalintii markii waagii uu beriyey ayuu saaftii soo qaatay markaasuu iigu yeedhi quraad markaasaa lagu yidhi de maanta ha dhammaysto gelinkii dambe markay tahay ayaa la xidhay quraad quraada xidhan oo sidaa u xidhan islaantiisuna ay ka dul barooranayso ay yidhahdeen inta cadeedda ka dhimin hala sugo cadceeddu markay sii dhacayso ayuu halkaa aamin ka soo baxay kiioo seefta galka laga saaray oo la dul hayo markaas ninkaa horta aan ogaano ninkii wuxuu noqday acraabigii ninkii ma garanaysaa reedaahi ayuu noqday markaasuu yidhi anaa ni sii daaya buu yidhi ninka anaa xaq u lahaa in lay dile markaasuu boqorkii xanaaqay markaasuu waad naga baxsatay wuxuu ma jeclayn inuu ninkaa dilo wuxuu ihi waad naga baxsatay waynu ku sii daynay maxaa ku soo celiyey buu yidhi kumada soo doontayna maxaa ku soo celiyey buu yidhi ballan baa ay celisoo diintayda ay amartay buu yidhi maalintii ayuu diinta uga warramay markaasuu ballantii ayuu isna wixii xumaa ileen ka horreeyey islaamnimada ayuu ballan wixii o dhan meeshii uu ka baxay markaasuu labadii qabri dumiyey markaasuu labadii nin labadii nin ma bui labadii nin midka sharafta badan buui ninka intuu baxsaday isagoo iskeenee dil u socda iyo ninka nin la dilayo isagoo og anaa damiina yidhi labadaa ninka sharafta badan garan maayo buui laakiin ana noqon maayo ku liite labadiinana waan idin cafiyey buui dilkiina maalin dambe ku noqon maayo waan joojiyey buui faraskiisaa saabiq loohan jiray shardiga labaad an takuuna licaaqilin waa inay caaqilo sugan tahay sida daaribin oo kale fakharaja bihi waxa baxay naxwu saabiqin sifatan waa tilmaan lifarasin faras u sugnaatay shardiga saddexaad an takuuna khaaliyatan waa inay ka maran tahay min atai waa inay ka maran tahay fakharaja waxa baxay naxwu calaamatin calaamo oo kale ayaa baxay calaama iminka waa sifa minkaa lagu tilmaamaa maaha gabadh waa si cilmi badan eg ereyga eg caalim saddex magac baa jira haddii magaca caalimo aynu isticmaalno caalim waa wuu garanaya waxbuu garanayaa un wey caalim haddaynu isticmaalno ereygaa caalimo haddaan isticmaalno waxbuu garanaya wey waa uu garanaya haddaan laakiin callaam isticmaalno waa amilatulmubaalaqa waa cilmi badane wey cilmi badane haddaan laakiin callaama isticmaalno callaama haddaan istictaadaa ku daro sii cilmi badane sii xaajidata markaa sii cilmi badana bay noqonaysaa haddaba wuxuba waa minun calaamahan oo min ah haddana jamac mudakarusaalim ka dhigi mayno oo maxaa diiday ta'da sifada jamaca mudakarusaalim laga dhigaya waa inayna ta'wadanin an takuuna waa inay tahay khaaliyatan mid ka baran mina taa'ita fakharaja waxaa baxay naxwu calaamatin oo kale ayaa baxay shardiga afraad allah takuuna sifatu sifadu yayna noqonin calaa wasni faclaan faclaan mid ku sugan aladii faclaanka oo mu'anaihu dhadigiisu faclaa u yahay waxaa jira faclaan dhadigiisa faclaan lagu keeno imika sakraan ninka sakraansan soo maaha maxaa la ninka sakraansan sakraan baa la yidhaha gabadha maxaa la odhanaya hadday sakraansan tahay may sakraaba nuunkun baad jari sakraankii ninka ha nuunkun ka jar gabadh markaad doonaysid sakraa gabadhi waa sakraan imika cadshaan waa ninka ooman soo maaha gabadhu markay leedahay waan oomanahay maxay odhanaysaa cadshaa nuunkii unbay jaraysaa alif kale sida ya-daa loo qoraya haddaba faclaankaana jamac mudakarusaalim gebi ahaanba lagama dhigo allaa takuuna sifatu sifadu yayna noqonin calaa ah, cafwan waa hardiga hanaad baan u sadartamay hardiga hanaad baan u sadartamay kaan macnayni waa ka hanaad ka afraad baan ka booday sow maaha shardiga afraad alla takuuna sifatu sifadu yayna noqonin calaa wasni afcal afcal mid ku saabsan alladii afcalkoo muanaثigu dhadigiisu faclaa uu yahay waxaa la yidhaahdaa afcal baa jira dhadigiisa faclaa lagu keeno sifadu yayna kaa ku dul imanin aswad midabada oo dhan iyo ceebaha oo dhan eg aswad waa ninka madow gabadha maxaa lagu keenaya sawdaaa baa lagu keenaya haddaba aswadka ninka ah jamc mudakarsaalim male axmar waa ninka jamc mudakarsaalim male waayo afcalna sifado way ku timid dhadigiisana xamraaa baa la yidhaahdaa wahaakada alaa takuuna sifatu sifadu yayna noqonin calaa wasni afcala afcal mid ku dul sugan alladii afcalka mu'anaduhu dhadigiisu faclaa'a uu yahay sida aswad iyo sawdaa'a oo kale acma iyo camyaa'a oo kale shardiga shanaad allaa takuuna yayna noqon calaa wasni faclaan faclaan mid ku dul sugan alladii faclaanka oo mu'anaduhu dhadigiisu faclaa uu yahay sida sakraan oo ka sikraansana iyo sakraa oo ta sikraansan ah sakraanka haddaba jamac mudkumsaalim laga dhigi kari maayo ugu dambayn waa shardiga lixaad waayayna noqonin ereyo waxa jira labka iyo dhadigu ay ku siman yihiin labkiiyo dhadigu kuway ku siman yihiin yuuna noqonin laa takuuna yowna noqonin mima yastawi kay ku siman yihiin fiihi dhexdiisa almu'anau dhadiga iyo walmudakaru labku mu'anaka iyo mudakarku kay ku siman yihiinna yuuna noqonin mu'ana iyo mudakarku waxyaaba ay ku siman yihiin baa jira kuwaana yuuna noqonin waa milu sabuurin oo kale magaca sabuur oo kale yuuna noqon sabuur ma arkaysaa ninka adkaysigale sabuur baa la odhan gabadha adkaysigalena sidoo kale sabuurun baa la odhanaya atadriib اwl layliska koobaad udkur waxaad sheegtaa jamca mudakr asaalim jamc mudakru saalim sheeg mubayinan adigoo caddaynaya calaamata icraabihi calaamada la icraabayo qaala tacaala alle ayaa yidhi qad aflaxa xaqiiq ahaan waxaa u liibaanay almu'minuuna muminiintii aw jamca mudakru saalim waa almu'minuun calaamatu rafciina yowga weeye qaala shaaciru gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wman siniina tataabacaan علي ولكن شيبته الوقائع وما شاaب ma ciraysanin rأسي aniga madaxaygu can siniina sanada aawahood aawadood sanadada oo tataabacad israacraacay calaya aniga dushayda walaakiin shayabatu waxaa cireeyey madaxayga alwaqaa'icu dagaaladii badnaa ayaa i cireeyey buu yidhi haddaba halka jamaca mudakarusaalim aynu hadda ku arkaynaa waa halkee waa mulxaqii jamaca mudakarusaalimo waa siniina ilan sanatun bay ahaydo waa ciddatun oo kale ciddatun oo kale weeye ereyga siniina ah wey siniina waana waana majruur ilan can baa ka horraysa calaamatuuljarkuna waa ya-da qaala tacaala alle wuxuu yidhi qutila waxaa la lacnaday alkharaasuuna beenaalayaashii ereyga alkharaasuuna ah weeye jamaca mudakarusaalimkaynu uga jeednaa sifuuna ka socdaa kharaaska luqada alcarabiya kabatolaana waa la yidhaahyo waxa la luqadda waxa looga digaa qofku inuu ku macneeyo qur'aanka waxa looga digaa inuu qofku ku macneeyo luqa ahaan luqa ahaan haddaad ku macnaysa waa khatar moogta kharaasa dad kabatole u fahamtid oo tidhaahdo qutila alkharaasuuna kabatolayaashii dhammaan waa la wada laayey oo yaa laayey ba ilaahay yaa laayey qutilana culimmadu lucina bay ku macneeyeen kharaaskuna waa beeraanihii weeye alkharaasuun wamaa adalanaa nama baadiyaynin ila almujrimuuna dembiilayaasha mooye wax kale mujrimuun waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa wowga qaala tacaala alla wuxuu yidhi maa cala almuxsiniin samafalayaasha dushooda ma aha min sabiilin dariiq wallaahu ilaahay kafuurun waa mid dembiga aad u dhaafa raxiimun naxariis badan jamca mudakarusaalim waa kee almuxsiniin weeye sifuu ka socdaa waana majruur ilan calaabaa ka horaysa iyo adaana lagu jiray atadriib ahaani layliska labaad udkur waxaad sheegtaa jamca mudakari saalimi jamc mudakarusaalim sheeg jamc mudakarusaalim waa inaad sheegtaa wamayiz cadee bayna almansuubi mansuubka iyo walmajruuri majruurka iyo walmarfuuci marfuuca maxay ka dhigan tahay idinku laakiin markaad qofka aad la joogtiin ka tegtiin hoostaad ka caydiin weeye oo ballantiisa ma ilaalisiin yaa saakinu misra masr dadka deganow ina annagu laa nazaal kama zuulno muqiimiina inaannu ku dul nagaanno calaa cahdi lwafaa xilligii ballanta la oofinayey wain khibna aban idinka maqnaanee haddaba halkan laba jamac mudakaruusaalin baa ku qoran waa saakiniin saakinidaasi waa jamc mudakrus anigoo noolkii waxa looga jaray idaafada saakiniina bay ahayd ilay waa mansuubo calaamatu nasbihi waa ya-da muqiimiinada dambe alifka dambe waa lil ilaaqi waa muqiimiina oo nuunka ku jooga waa jamc mudakrusaalima waa mansuub isna calaamatu nasbihi waa ya-da wma almaalu wlahluuna ilaa wadaa'icu walaa bunda aan tuladal wadaa'icu wama almaalu maaha maalka walahluuna iyo qaraabaduba ilaa wadaa'icu ammaano mooye wax kale maalkaaga iyo qaraabadaaduba waa ammaano iyo naftaaduba dee walaabudda waxaa lagama maarmaana yowman maalinu an turada in la celiyo alwadaa'icu ammaanadii maalin baa ammaanada laga qaadan doonaa jamc cilmiga karusaali mulxaqiisii waa kee waxaa weye mulxaqii waa alahluun ereyga alahluun ah ayaa jamca mudakarusaali mulxaq u ah sida aan dareemayno ereyga alahluun jamc mudakarusaalim ayuu mulxaqiisii noqonaya huwa muxaqii jamca mudakarusaalim uu lahaa ereyga alahluun waxaynu arkaynaa inuu muxaqii jamca mudakarusaalimiya waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa awowga markaa yajibu calayna waxaa inagu waajiba ixtiraamu lmucalimiina mucalimiinta inaan xurmayno ereyga almucalimiin waa jamc mudakarusaalim waana majruur calaamatuljirkuna waa ya-da almucalimuuna mucalimiintu murshiduuna waa hanuuniyaan litulaabi ardayda ayay hanuuniyaan almucalimuun iyo murshiduun labadaba waa jamc mudakarusaalim waana marfuuc calaamatu rafcuhuguna waa awowga alghaa'ibuuna kuwii maqnaa sayacuuduuna way soo noqon doonaan bacda shahrin bil kadib bay soo noqon doonaan in shaa allah ilaahay hadduu doono dadkii maqnaa bil kadib bay soo noqonayaan ereyga alghaa'ibuuna waa jamca mudakarusaalim waana marfuuc calaamatu rafcuhuna wowga ayuu noqonayaa waa wowgaa ayaa jamca mudakarusaalim oo marfuuca asaxafiyuuna dadka weriyayaashii ihi yabxauuna waxay raadiyaan can alakhbaari wararka ayay raadiyaan bikulli wasiilatin wasiilo kasta iyo hab kasta oo ay u marayaan ayay u maraan ereyga asaxafiyuuna ah ayaa jamc mudakru saalim ah waana marfuuc calaamatu rafcuhuna wowga ayuu noqonayaa qaala tacaala alle wuxuu yidhi laqad radia allaahu ilaahay baa raalli ka noqday can ilmu'miniina dadka mu'miniinta ah id yubaayicuunaka markay ballanta iyo baycada kula gelayeen taxta shajarati shajarada hoosteeda markay kugula gelayeen halkaasi waa baycadii sidaynu garanayno dee dhagaxtuurka agtiisa ka dhacday weeye masaajidkii baycadaasi ay ka dhacday ciidima taqaan waana la ilaaway inaad ogtihiin mooyaane cid alla cid taqaanaa ma jirin wakti iminka laga joogo toddoba sano meelaha mise eh, toddoba eh, cafwan meelaha sideed sano ayaa la ogaaday masaajidkii oo la arkay waxaa jira marka dhagaxtuurka la joogo dhagaxtuurka xagga waqooyiga buurta weyne inaga xigta dhagaxtuurka cujiiri buu ahaan jiray shirkadda binulaadin layidhaah ayaa loo diray dhinaca waqooyi buur weyn dhagaxtuurka dhinaca waqooyi kaga nabnayd ayaa la yidhi shirkadda buurtaa gooya elayn buurta weynee meesha ka taagan ila ma xidhiidhsano buurta dhinacaniye laab yarbaa barhtankeyga marta kolka waxa dhacday buurtii markii shirkadda binulaadin ay goysay unbaa halkii la moodayay buurtan weyne dhinacan inay xidhiidhsanta unbaa laag caadi u kala goysay loogu tegey laagtaa yarna masaajid baa ku dhisan masaajidka ku dhisani waa masaajidkii baycadu ay ka dhacday dowla alcabaasiya khulafadii khaliif ka mida ayaa laba dhagax oo midna dhinaca bariga uu ku yaalla midna dhinaca koonfurta uu ku yaallo ayuu taariikhdii masaajidka ku qoray kolka taariikhdii masaajidku hadda waa ku qoran tahay qoladan hadda aragtay qolada sacuudiguna waxay sameeyeen daygire bay ku xidheenoo way daayeen dhiska waxa cusboonaysiiyey dowladdii turkiga cusmaaniyiintii ayaa mar intay heleen dib u cusboonaysiiyey laakiin intaa kadib masaajidkaasi waa la garan la'aa hadda iminka shirkadda binulaadin ayaa heshay isagoo sidiisiiyo ah taariikhdiisii dhammaystiran tahay sacuudiguna way diideen inay dhisaanoo waa silig yarunbaa lagu xidhay inaad aragteen mooye xilliga dhagaxtuurka waynu ku tukannaa mararka qaar hadda xilliga dhagaxtuurka marka laga imanayo waa lagu tukadaa taariikhdana qof mm, farta la yaqaano nuskhada eh, makhtuudaadka qof qoraya ayaa si fiican u akhriyi karaa laqad radia allaahu alla raalli ka noqday can ilmu'miniina mu'miniinta raalli buu ka noqday id yubaayicuunaka markay baycada kula gelayeen taxta shajarati shajarada hoosteeda almu'miniin baa jamc mudakarusaalima waana majruur calaamatujarkuna waa ya-da atadriib ahaali layliska saddexaad xadid waxaad hoosta ka xariiqdaa jamcalmudakar asaalim jamc mudakarusaalim wadkur waxaanad sheegtaa ahuwa min asifati inuu sifo ka yimid am min alcalami iyo inuu calam ka yimid fiima ya'tii yafuuzu lmu'minuuna mu'miniintu way guulaysanayaan fi laakhirati aakhiro ereyga almu'minuun waa jamc mudakarusaalim cidduu ka yimidna waa sifa weeye jaaء almuxamaduuna muxamadiintii way yimaadeen min almachadi machadkay ka yimaadeen liyastariixuu saacatan si ay saacad u yara nastaan ereyga almuxamaduunihi waa jamc mudakaru saalim calam ayuuna ka yimid iktamala nasru guushii way u dhammaystirantay lilmujaahidiina mujaahidiintii ereyga almujaahidiin waa jamc mudakaru saalim wuxuuna ka yimid sifadii qaala imaamu shaafici wuxuu yihi imaamu shaafici أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة uxibu waan jecelahay buu yidhi asaalixiina dadka waan wanaagsan waan jecelahay walastu minhum iyagana ka mid ma ihi dadka wanaagsan waan jecelahay ka midna ma ihi buu yidhi lacallii waxaan filanayaa an anaala inaan helo bihim iyaga inaan ku helo shafaacatan inaan gaadho buu leeyahay shafaacadooda inaan helo ayaan rajaynayaa wuxuu nebigu yidhi almaru maca man axaba buu yidhiyo xubigii kaas ayuu ula jeedaa uxibu saalixiina walastu minhum lacallii an anaala bihim shafaaca waakrahu man tijaaratuhu lmacaasi waa necebahay qofka ganacsigiisuba uu yahay macsiyo walow kunaa sawaan fi lbidaaca alaabtaydoo kaleba hasito ganacsigaygoo kale camalkaygoo kaleba hasitee kaa waan necebahay buu yidhi imaam shaafici waa loo jawaabayo waxaa lagu yidhi tuxibu saalixiina wa anta minhum saalixiinta waad jeceshahay ka midna waa tahay runtii qowlkaa imaamu shaafici gabaygaa uu tiriyey culimmadu waxay idhahdeen qofka diintu waxay dhab ka tahay baa layidhi diintu waxay dhab iyo rasmi ka tahay iyo ilaahay dartii ay ka tahay qofku hadduu ku yidhah war niyo waan ku nacay adna waan ku nacay un ha ka horgeynin waxaa laga yaaba qof salaad tukanaya miyaad diiddaa maad nacdaa salaaduu tukanaya miyaad ku nacdaa ilan ilaahay buu u dhawaanaya waa cibaade qofku hadduu kugu naco xumo xumo aad samaynaysa hadduu kugu naco dee cibaadu ku jira wuu cibaadaysanaya aduu ku jeclow markaa ilan amar alluu fulinayaay waa addoon ilaahaye hadduu ku yidhaha waan ku nacay jeclow laakiin haddaad ka hor keentun anta waan ku nacay dee waxay ka dhigan tahay waa ficiloo naftiibaad u aargoynaysaa أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي kolka uxibu saaliiin ereyga asaalixiin waa jamc mudakar usaalim cidduu ka socdaana waa sifadii dahaba alcaliyuuna caliyuuntii way tegeen ila lmasjidi masaajidka ayay tegeen liadaa'i salaati duhri si ay salaada duhur ugu soo tukadaan jamaacatan jamca alcaliyuun baynu doonaynaa waa jamc mudakaru saalim wuxuuna ka socdaa caalamkii halkaa waxaa inoogu gebagabooday cashirkii aan ugu talagallay inaan ka keenno jamc mudakaru saalim ayaa halkaa ku gebagabooday waxaa inoogu xiga alasmaa alkhamsa culima haddaba asmaadan asmaaulkhamsaha la yidhaha cashirkan asmaaulkhamsaha la yidhaahdaa waa cashir aad iyo aad basiid u ah waa shan magacoo qura weeye shantan magacee asmaaulkhamsaha amarka aan doonayno asmaaulkhamsuhu eeg tacriif umaynaan samaynin sideeddii ismi daahir mid kasta tacriif baanu soo samaynay waxaan ugu samayn weyne waxaa la yidhahdaa shayga marka la doonayo in la qiimeeyo hadduu tiro go'an leeyahayna hadduu tiro go'an leeyahayna tiradiisa go'an unbaa la qaataa hadduuna tiro go'an lahaynna waa la tacriifiyaa baa la yidhaahdaa haddaba culima asmaaulkhamsuun waa shan magac oo mid kastiba saddex siyood uu qormayo mid kastiba saddex siyood ayuu u qormayaa waa shan meeloodoo min shana abuuka marbuu u qormaya oo saasaynu u qormayna waa abuuka iyo sidaynu arkayno akhuuka iyo sidaynu arkayno xamuuki ereyga xamuuki kaafka waa layska hoos dhabaa iyo sidaynu arkayno duu maalin duu maalin ama duu cilmin iyo fuuka oo kale tusaale ahaan fuuka oo kale shantaa magac markay wowga sitaan waa xilliga ay faacilka oo kale yihiin ama marfuuca ay yihiin haddii iyaga wax lagu samaynayo mafcuul noqdaan halka wowgunbaa alif isku bedeli wowga unbaa alif isku bedeli oo maxay noqonaysaa anagu dhawaaqaynaa abaaka baan odhanaynaa maalan akhaaka baan odhanaynaa maalan xamaaki baynu odhanaynaa maalan xamaaki baynu odhanaynaa daa maalin baynu odhanaynaa maalan daa maalin faaki ama faaka baad odhanaysaa maalan faaka ayaad ohanaysaa maala haddii aan majruur ka dhigaynana qaybtaas waa markay marfuuc yihiin qaybtana waa markay mansuub yihiin majruur haddaad ka dhigaysana abiika baad odhanaysaa markaa abiika ama abi caliyin bide abi aad odhanaysaa akhiika baad odhanaysaa markaana akhiika ayaad odhanaysaa akhiika xamiiki baad odhanaysaa maalan xamiiki xamiiki baad odhanaysaa xamiiki dii maalin baad odhanaysaa dii maalin ama dii cilmin baad odhanaysaa fiiki baad odhanaysaa ama fiika baad odhanaysaa kolkaa fiika marna dhexdaaday noqoni marna asnaaduamsa ay noqonayo fiika waa afkaaga ayay noqonaysaa xadiidkii sacad ibnu mucaad waa ka nebigu ku tilmaamayey xataa maa tajcalu fii fii imra'atika fiida dambe waa bimacnaa famo waa asmaaulkhamsiya oo majruur ah fiida horena waxa weeyaan sidaynu dareemayno xaraf jaar ayay noqonaysaa waxaa jira ereyga fiihi af carabiga saddex isticmaalood ayuu leeyahay fii marka la leeyahay mar waa ficil iyo faacilo ficilka wafaa'a ee ballanta wuu oofiyey ayaa gabadha marka la leeyahay ballanta oofi fii baa la yidhi inanay ballanta oofi marna ereyga fiihi xaraf jaar buu noqdaayoo dhex buu tilmaamaa marna fiidu sidaynu garanayno asmaaulkhamsiya amse majruura weeyaano fiidu af ayuu noqonaya cadaduhu tiradiisu amsatun waa shan wahya abuuka wa akhuuka waxamuuki wafuuka waduu maalin weeye icraabuhu icraabkiisa yurfacu bilwaawi baa lagu rafcini niyaabatan isagoo wakiilkaa cani damati damadii wayunsabu bilalifi alif baa lagu nasbini niyaabatan isagoo wakiilkaa can ilfatxati fatxihii wayujaru bilyaai ya baa lagu jeri niyaabatan iyo isagoo wakiilkaa can ilkasrati kasrihii saasaa la icraabaya shuruuduhu shuruudda aynu asmaaulkhamsaa u samaynayno waxaa la odhanaya asmaaulkhamsu saddex buu noqonaya xagga shuruudda saddex qaybood wax afar shardi leh iyo wax shan shardi leh iyo wax lix shardi leh saddexdaa ayuu asmaaulkhamsaho u qaybsamaya yushtaradu waxaa loo shardiyaa liicraabi asmaai hamsa asmaaulkhamsaha marka la icraabaya bilwaawi rafcan wowga xilliga rafcaan marka lagu icraabayo wabilalifi qasban wabilyaai jaran maayiri waxaan soo socda an yakuuna mufradan horta asmaaulkhamsu waa inuu mufrad yahay falaa yurfacu laguma rafciyo bilwaawi walaa yunsabu bilalifi alif laguma nasbiyo walaa yujaru bilyaa milu abawaani wa aabaa'un abawaani haddaan aragno musanaa iyo aabaaun oo jamaca asmaaulkhamsanimadii way ka baxday abawaanina musanay gashay aabaauna jamc bay gashay mrd asmaa amsu hadaba hardiga labaad an yakuuna mukabaran waa inuu yahay mukabr mukabr macnihiis waa wey midaan la taskiirinin waa inuu yahay falaa yucrabu lama icraabo icraab aasmaa اhamsa ida kaana musaqaran hadduu musaqar noqdo sida ubayun iyo ukhayun iyo wanaxwihi waxa lamidkaa shardiga saddexaad an yakuuna mudaafan waa inuu mudaaf yahay fakharaja waxa baxay naxwu abin iyo wa akhrin baa baxay abin qura hadii la yidhaha iyo akhrin qura wuxuu noqonayaa muxamed oo kale liannahu hayru mudaafin waa mudaaf hayrkii shardiga afraad an takuuna idaafatuhu idaafadiisu waa inay tahay ligayri ya mutakalim ya lmutakalim gayrkeed ya lmutakalim yaan loo idaafaynin abi oo aabbahay ayaan la odhanin fakharaja waxa baxay naxwu abi wa akhi xarakadiisu way ku qadarnaaniyo kitaabi iyo gulaami buu la icraab noqoni afartaa shardi shanta asmaaulkhamsaba waa loo shardiya شنت أسماء الخمسة أفرت أشرطي ولا شرطية هذه شروط شروط عامة وعام لجميع أسماء الخمسة ftziidu duduu waxay la ziyaadaysaa shardayni laba shardi humaa waxay kale yihiin laba shardina ka shanaad waa an yakuuna mudaafu ilayhi duuda mudaafun ilayhigeegu waa inuu yahay isma jinsin ismljinsi maala duuka lama odhan karo oo ka damiir looma idaafayn karo duu muxamedna lama odhan karo oo muxamed looma idaafayn karo laakiin ismuljinsi baa loo idaafeeya ismuljinsiguna waa wa magaca wax yar iyo wax badanba ku dhaca sida duu cilmin waad odhan kartaa cilmigu in yar iyo in badanba ku dhaca duu maalin waad odhan kartaa oo saasuu isna inoo noqonaya mudaafun ilayhigu waa inuu ismuljinsi yahay falaa yajuuz ma banaano an taquula inaad tidhahda jaaa duuka inaad tidhahda ma banaana shardiga lixaad an takuuna waa inay tahay duudu bimacnaa saaxibin waa inay tahay duuda waxaa jirta mid bimacno ladii ah iyo bimid macnaa saaxiba fain kaanat hadday noqoto duudu bimacno ladii fahiya ismun mawsuulun ismi mawsuul ayay noqonaysaa kamaa sayatii biidn illaah ilaahay hadduu ogolaado sida inoo iman doontaa haddaba duudii lix shardi bay yeelatay wlkliyatu kelmada fuu waxaa u sugnaaday shardun khaamisun shardi shanaad waxaana weeye an takuuna khaaliyatan inay ka badhnaato min almiimi miim waa inay fuudu bilaa miim tahay oo famun aan la odhan haddaan famun nidha afkii bay noqoni lakiin asmaaulkhamsanimo way ka baxday falaa takuunu noqon mayso isman ismi min alasmaa lhamsa idaa kaanad markay tahay maca almiimi miimka maciisa milu famin oo kale markay tahay famin oo kale التدريب الأول ليلسك كوباد عين واحد نتصتا أسماء الخمسة نتص فيما يلي مميزا أذوك الأسارة بين المرفوع والمنسوب والمجرور واذكروا حنت شيخت علامة الإعراب علامة الإعراب كيسة قال تعالى إلهي بايلي وإذ قال إبراهيم إبراهيم كو يلي لأبيه آبيه آزر آزرها أتتخذ ما واحد كدغان أما واحد سميسان أصناما سنميو آلهة إلهية ميات كدغان إني أراك أدغ وانكو أركا وقومك تلك أنا وان أركا في ضلال مبين بعد عدنا كل حسوانتهم باندين أركا أسماء qaala tacaala alle wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laduu fadlin fadli buu u saaxiib yahay cala annaasi dadka dushooda walaakina akar annaasi dadka badankood laa yashkuruuna ilaahay uma mahadnaqaan waa laduu erega duua weeyaan waa asmaaulamsa waana marfuuc ina abaaka aabbahaa axabu nnaasi ilayka dadka adigaa lagugu jecel yahay ina abaaka erega abaaka asmaaulkhamsaa waana mansuub ibnu akhiika inankaad adeerka u tahay yatamana laka wuxuu kuu tamaniya alkhayra khayr buu kuu tamaniyaa wayarjuu laka wuxuu kuu rajeeyaa alfalaaxa guul ayuu kuu rajeeyaa akhiika waana majruur ilin waa mudaafun ilayhi ayuha naasu dadow ina rabbakum rabbigiin waaxidun mid weeyi waina abaakum aabihiinna waaxidun mid weeyi erowga abaakum waa asmaaulkhamsa waana mansuub qaala jariiru nin jariir loodhan jiray ayaa gabay tiriyeyoo wuxuu yidhi mudarun abii waabulmuluuki fahal lakum yaa khusra tagliba min abinka abiina wuxuu yidhi waa ninkii jariir loodhan jiray waxaa ninkan caayay markii hore eresdad nin la yidha ayaa gaday u tiriyey cay ah wuxuu ku yidhi ulaaika aabbaa'ii faji'nii bimilihim idaa jamacatna yaa jariiru lmajaamicu wuxuu ku yidhi aabbayaashay wakaa iyo abtirsiintaydiiye fagaaraha markaa aynu iskugu nimaad aan isku abtirsanno markuu xagga abtirsiinta ka caayey ayuu jariiru jawaabayo wuxuu yidhi mudaran mudar abi waa aniga aabbahay horta aniga mudar baa i dhalay buu yidhi waabulmuluki boqoradunbuuna dhalaa buu yidhi fahal lakum miyuu idiin sugnaaday yaa khusra takliba khadaasi way damisnay yaa khusra takliba kuwa reer taklibo indhahoodu ay wada kala jeedaano buy kuwa indhahu kala jeedjeedaane reer taklibow min abin aabba ma leedihiin kaabina aabbahayo kanaa qoladaa reer taklibe indhaha wada xawashadao buu yidhi aabba aan aabbahayo ahayn ma leedihiin khusri kolkaa akhzar buu ka yimid baynu leenahay jamciisiiba akhzar ahaa waxaynu doonaynaa ereyga mudarun abi asmaa khamse maahay ha ku luguina waayo mutakalim baa ku jirta abulmuluki ba asmaa khamsa waana marfuucun bilwaaw min abin asmaa khamse maaho idaafadii baa ka maqan ka abinaada dambe ayaa asmaa khamsa oo majruuro ya-da lagu jiray طربت وما شوقا إلى البيض أضرب ولا لاعبا مني وذو الشيب يلعب طربت وأنا سنغلي بولا أما وان مرقامي wamaa shawqan kalgacayl ila albiidi hablaha cadcad anuu qaba adrabu islama lulayo walaa laciban ciyaar minii aniga iga timidna islama lulayo wadushaybi ciroolahuba ama ka cirada saaxiibkiihiba yalcabu inuu ciyaaro miyaadan ogeyn uu ciyaaraa u ciyaaraabuuyii kolka ereyga dushay baan doonanaa duuda ayaa asmaabkhamsa waana marfuuc sun faaka afkaaga ka ilaali can lagwi kalaam hadalka dheeraadka ah faaka ayaa asmaau hamsa waana mansuub kam lixamiiki dumaashiga imisa ayuu u ahaaday calayki dushaada min ayaadin nimcooyin kelmadda xama waa laysku khilaafayo xadiidka nebigu leeyahay alxamu mowtun tirmidi iyo asxaabu sunanku fasirkiisa way isku khilaafeen inaad logtihiin in kale mooyaane xama ah, waxa ula fasir layaa badnaa laakiin ibnu xajar alhayami wuxuu yidhi xamku waa sodoga buu yidhi kitaabkiisa azawajar can ikhtilaafi alkabaa'ir markuu marayay xadiidka alxamu mowtun markaasaa lagu yidhi sheekh shaaficina waa tahay shaaficiyad iyaguna gabadha adu aad qabtay xaaskaaga ah aabbaha way wada seexan karaan siday qabaan oo de maxram bayba isku de mana guursan karo sidaynu ognahay kolka adoo shaaficiya maxaa kugu kalifay baa la yidhi inaad xamka soddon ku macnayso ila maxramba wey alxamu mowtin maxaad u tiri waxaan uga jeedaa aqsaamuhu qaybaha jamaca mudakarusaalim uu leeyahay baynu halkana ku arkaynaa waa qaybihii jamaca mudakarusaalim yanqasimu wuu qaybsamayaa jamculmudakar asaalim jamac mudakarusaalim yanqasimu wuu qaybsamayaa jamculmudakar asaalim jamc mudakaru saalim ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsami humaa waxay kale yihiin calamun calam sida milu muxamedin muxamed oo kale almuxamaduuna aynu u leenahay oo calam buu ka imanayaa jamca mudakaru saalim iyo sifatun sifo sida jaalisun aynu u leenahay jaalisuuna asalba jamc mudakaru saalim marka la rabo ama calam buu ka yimaadaa ama sifu ka yimaadaa calam iyo sifo labadaa mid ahaan unbuu ka imanaya laakiin waxa labadaa mid ahayn kama iman karo hadduu calam shaygu noqon waayo ama sifo noqon waayo sifadu waxa weeye shan qodob baa culima sifo laysku yidhahdaa inaad xasuusantihiin ma garanayo waa ismiga faacil waxaynu garanaynaa ficilada oo kale ayaa xarafka koobaad alif lagu taaga halka ingiriisiga feebka e r lagu dari jiray saw nown iskuma bedeli jirin tiijar oo kale markii la odhanayay carabigana xarafka koobaad ba alif lagu taaga hadduu hulaai yahay qatala qaatil baad odhan oo kolkaa nown bu isku bedel ismi buu noqonaya qaatil dila jalase jaalis baynu akala aakil baynu odhanayna wahaakada kaasi waa ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo sifatu mushabaho iyo afcalu tafdiil iyo amilatmubaalaqa shantaasa sife laysku yidhaahdaa haddaba jamaca mudakarusaalim ama waa calam oo waa magacii gaarka ahaayee dadka loola baxayey ee dee maxamed iyo cali iyo yuusuf iyo cabdi iyo ama waa sifo oo shantaasa labadaa qayboodoo qura unbuu jamac mudakarusaalim ka iman mid kastina shuruud buu yeelanaya calamku shuruud buu leeyahay sifaduna shuruud bay leedahay shuruudulcalami waa calamka shuruuddiisii calamka waxaa la shardiyaa an yakuuna calaman waa inuu calam yahay shaygan jamac mudakarusaalim ku imanaya calamnimo ugu imanaya waa inuu calam yahay falaa yujmacu lama jamciyo maa kaana ka ahaada hayra calamin calam hayrkii ka ahaada hadduu shaygu calam hayrkii uu noqdo la jamcin maayo waa milu rajulin oo kale ereyga rajula jamc mudakarusaalim kama dhigi karno rajuluuna ma odhan karno rajul waayo dee ereygan rajulhi calam ma aha oo raggu ma kala leh waa la wada leeyahay waa nown markaa wuuna nakiruu noqonaya markaa rajulinoo kale jamc mudakarusaalim lagama dhigi karo haddii laakiin la taskiiriyo u fiirsa hadda rajul haddii la taskiiriyo oo rujay la yidhaha sifu isku bedelayaa rujayl haddii la yidhahda rajul yare yaridaasaa tilmaan noqonaysa sifa ah mar haddii rujayl la yidhaha waa lagu keeni karaa oo rujayluuna waa la odhan karaa shardiga labaad an yakuuna limudakarin waa inuu lab u yahay calamkan waa inuu lab leeyahay calam kastoo dhadig leeyahay jamac mudakarusalim lagama dhigi karo faaimo oo kale imika faaimuuna ma odhan karno oo jamc mudakrusaalimkuma keenayno waa limudakerin falaa yujmacu aydan lama jamciyo maa kaana limu'anafin wixii dhadig ahaaday milu sucaad sida sucaad oo kale shardiga saddexaad an yakuuna licaaqilin waa inuu caaqil u sugan yahay jamc mudakrusaalim shaygu markuu noqonayo waa inuu caaqil u sugnaado waxani waa inuu caqli leeyahay falaa yajuusu ma banaana jamcu hayricaaqili kaan caaqilka ahayn in la jamciyo milu qalamin iyo wanaxwihi qalamin iyo waxa lamidka qalam imika caqli maleh saa darteed qalamuuna ma odhan karno shardiga afraad an yakuuna khaaliyan waa inuu ka midhan yahay min ataaita waa inuuna tasidanin falaa yajuusu ma banaano jamcu maakii in la jamciyo kaana fiihi dhexdiisa ay ahayd taa unta sida dalxata oo kale ereyga dalxata oo kale wey dalxata imika isagoo nina ama xamse oo kale xamse jamc mudakarusaalim xamse kama dhigi karno sababtu waa maxay aynan xamse jamc mudakarusaalim uga dhigi karaynin deeta abuu wataa milu dalxata iyo wanaxwihi dalxa iyo kalamidka ah shardiga sidaynu arkayna shanaad an yakuuna waa inuu yahay calamka ka jamc mudakarusaalim noqonaya khaaliyan mid ka maran tarkiibi tarkiib waa inuu tarkiib ka maran yahay tarkiib waa inuu ka madhnaado tarkiibka waa murakabnimo murakab inuuna ahayn murakabkani kii idaafiga maaha waa kii masjiga ahaa falaa yujmacu lama jamciyo maa kaana ka ahaaday murakaban murakab sida xadramawd oo kale ereyga xadramawd oo kale jamc mudakarusaalim kama dhigi karno shuruudu sifati shantaa shardi calamkaa iska leh jamc mudakar saalim ama calam buu ka imani ama sifuu ka imani hadduu calam ka imanayo shantaa shardi baa loo shardiyaa haddaba hadduu sifo ka imanayo lixdan shardi lix shardi baa la shardiyaa shuruudu sifati waa sifada shuruuddeedii sifada eeg shaygii sifaha marka jamc mudakarsaalim laga dhigayo waxaa la shardiya an takuuna sifatan inay sifo tahay sifadu waa shantii mid ahaan inay tahay sida caailin oo kale hadda caailin caqli buu leeyahay uma jeedo waa sifo baan ujeedaa waayo ficilka caala caala maxaan ismi faacil kaga keeni xarafka koobaad ba alif lagu taagaa kharaja maxaan odhan khaarij qatala maxaan odhan qaatil caqala maxaan odhan caaqil kolka waa inuu sifo yahay sida caaqil uu sifo u yahay waa inuu caqli leeyahay hadda macnuhu maaha waa inuu sifo yahay baan kuleeyahay caaqil oo kale khaarij oo kale qaatil oo kale inaan ku tusaalaynaa ka fiicnayd fakharaja bihi waxaa hadalka ku baxay naxu sabuuratin wa qalam sabuuradda iyo qalinka jamc mudakarsaalim lagama dhigi maayo sababtuna waxa way sifay waa ahayn shardiga labaad an takuuna sifadu waa inay u sugnaato licaaqilin mid caqli leh labadaa shardi bay ardaydu kala garan waayaan labadaa shardi ayay kala garan waayaan an takuuna waa inay sifadu tahay licaaqilin mid caaqil leh wuxuu leeyahay wax caqli lihi waa inuu sifada yeesho sifada lafteedii waa inuu caaqil leeyahay haddaba licaaqilin tanay moodeen iminka licaaqilin maxaan uga jeednaa wax caqli leh baan hadda uga jeednaa markii horena maxaynu uga jeednay aacil wa ku yimid baan uga jeednay oo qaatil iyo caaqil iyo khaarij iyo oo kalea shardiga labaad an takuuna waa inay u ahaato licaaqilin mid caqlileh sida daaribin oo kale daaribin e tusaalahaasoo kale markii hore taale halkiisa daaribin sifanimunbuu shardigu ahaa halka koobaad qodobka koobaad caaqilku maaha shardiya sifadaa shardiya qodobka labaadna caaqilkaa shardiya way kala duwan yihiin markaa an takuuna licaaqilin waa inay caaqil sugan tahay sida daaribin garaace oo kale oo dee nin caqlila ah fakharaja bihi waxa baxay naxu saabiqin saabiqoo kalaa baxay saabi waa sifatan tilmaan lifarasin aras uu lahaa e, aras la odhan jiray nucmaan binulmundir nin laodhan jiray uu lahaa ayaa saabiq la odhan jiray laba faras buu lahaa boqorkii nucmaan binulmundir ee haystay manaadiradan iminkii laodhan jiray ciraaq iyo eriyada ka tilin jiray waxaa la odhan jiray maxay mid yaxmuum midna saabiq saabiq haddaba waa tilmaan oo sabaqa unbaa saabiq laga keenayo marka faraska tilmaan looga dhigo jamc mudakarusalim noqon mayso laakiin saabiqan haddii nin looga dhigo ka warran nin bediyey haddii saabiq la yidhaha ka warran de waa laga dhigaya markaa jamc makarusalim oo waa tilmaan nin caqli leh saabiquun wasaabiquuna alwaluun baa qur'aanka ku jirta wasaabiquun waa dad caqli leh laakiin haddii saabiqa faras looga jeedo jamc makarusalim laga dhigi maayo caqligii baa ka maqantahe sidaynu dareemayno faraskiisa yaxmuum isagoo maalin wata faraskiisa yaxmuum isagoo maalin wata ayagu waasi wada tegeen waa boqorka iyo niman kale waa faraskii yaxmuum iyo saabiq labadaasuu lahaa kolkaa waasi tageen bu waadhi kasii dabadaariyo faraskiibu xakamuhu qaban waayey waa gaari gariigu qaban waayey oo kalun suusii cararayey ayuu dhulkii la yaqaanay kala tegey kayn wada libaax iyo bahale buu galay gabalkiina wuu sii dhacay cirkiina wuu isa wada qabsaday isagoo bestiiya oo naxdin isla goormu kugu soo boodi ayuu arkay nin yaro reeta iyo meel yar cari yar iyo gidaar ku haysta ninkii buu beriyey caawa i bari ninkii beriyey xoolamadii ka lahaa ninkii waa xaaskiisii la hadloo ninkani waa nin sharaf lehe iyaynaan ku ceeboobine maxaad haysaa buu yidhi ridiiba intay u liseen ay kolba lisaan ay haddana yaro daayaan ay caanihaygii waalidil ka buuxiyeen si sahlan umayna lisin markaasay ridii qaleen rida hilibkeygii markay karinayeen biyo kumayna karina caanay ku kariyeen mudari baa la yidhahda carabtu mudari bay yidhahdeen hilibka caanaha lagu kariyo mudari maraq yaro gebigiisuba dee subag iyo caano isku tegey uuna ayaa loo keenay markuu ka dhergay ee hayaa habeenkii o dhan loo sheekeeyey markuu is arkay waagu inuu beryey uu bad qabo uu ka baxay ayuu yidhi wallaahe may garanaysaa buu ku yidhi maya kuma garanaya buu yidhi markaasuu yidhi boqorkeen cumaan binulmundir la odhan jiray ayaana haya ii kaalay buu yidhi faraskiisu waa ninkan saabit iyo yaxmuum la kala odhanayey wiilkii wuu iska ilaaway abaar baa dhacday bari uu aad u baahaday oo duruuf badani ay hayso ay xaaskiisu la hadashay ku tihi waa nin boqorkii nucmaan ee berigii ii ku yidhi maad inoogu tegtid waxbaad ka soo heliyeen markaasuu yhi wallahi waan ilaawey haya aanu tago nucmaan binu mundir laba ninuu aad u jeclaabaa jiray aad bu laba ninuu aad u jeclaayo asxaabtiisa abaa jiray khamriguu aad u cabi jiray oo maalin buu khamri ka dhergay isagoo si xun u khamraysan unbuu labadii unbuu ciidankiisii la hadlay labadiinbaa ka ag hadadlayoo ciidankiisii unbuu la hadlay wuxuu labadaa nin qabto iyagoo nool aasa unbuu yidhi labadii nin iyagoo nool baa la aasay way dhinteen weligu sikhraansay bu lakin isma oga markay sikhraddii ka degtay ayuu iigu yeedha hebel iyo hebel aawa isaaxiibaday buu yidhi markaasaan idhi so nagii aasnay eed adiguna amartay inaanu aasno markaasu ninkii murugo iyo oohin ayuu bilaabay laba maalmood buu samaystay maalin barooreed iyo maalin farxadeed khiriyeyn laba taabuud buu ka dul dhisay khiriyeyn buu u bixiyey maalin wuu barooran jirayoo nin alla ninka waagu markuu barya ninka ugu horeeyu indhaha saare uu dili jiray maalinta baroorta walow inankiisa curdeedna ha ahaadee maalinta haddana horta ninka ugu horeeya waagu markuu baryo indhahaas anagu dili jiro maalinta farxaddana ninka ugu horreeya boqol halaad buu siin jiray labadaa maalmoodba isaga mooye cid kale ogima jirin sanadkuna sii astan astain jiray sanadka ayuu sii qorshayn jiray laba maalmoodoo sanadka sii qorshaysanoo cid garanaysaa ayna jirin inankiisa curdeed hadduu noqdo ninka ugu soo horeeya waxaweye wuxuu samaynayaa intuu ka qaado ayuu aayan ayuu qabriga ayuu kolkaa dilayaa dhahay miskiinkii reedaay wuxuu ku soo hagaagay maalintii ma garanaysaa labada nin ninka uu dili jiray maalintii ninka dili jiray buu kusoo hagaagay markuu kusoo hagaagay buu halkaa ka soo galayo markaasuu dee yidhi qabtoo dila markaasuu ku hormaadan garanaynin waa ku garanayaa iska dhaafo qabtoo dila buu inankayga qaabus waa maalintaan dili jiree waa la qabtay markii la xidhxidhay ayuu yidhi war hadda waxaan shan boqoloo halaadla siiya buu yidhi qabjiro dila isaga ui shan boqoloo halaadba siiya markaasuu yaabay wuxuu idhi war shanta boqol ee halaad maxaan ku fali waaban ka dhimanayaa caruurtaad uga tegiy bu iska daa caruurta ayaad uga tegiye iska daa buui shanta boqol ee halaad markaasuu ninkii isagoo xidhxidhan oo la dilayo shantii boqolee halaadna ay ku dul xeraysan yihiin ayuu arga ay damiinta markaasuu nin shurayg la odhan jiray buu la hadlay ari damiine buu yidhi markaasuu shuraygii diiday oo de waa nin dili bui weyday xilliga laguu qabtay markaasuu nin la odhan jiray eh, eh, quraad nin la odhan jiray ayaa halkaa ka soo booday quraad baa yidhi anaa ku damiinanaya orad iska tag buu yidhi maxaa lagu qabanayaa maalintaa maalinteeda halay qabto buu yidhi maalintaa maalinteeda intaa reerkaan la soo dardaarmo shantii boqole halaad isagoo kaxaynayuu reerkiisii u tegey xaafaddii markay arkeen aad bay u farxeen ilan xooluu sitay arkaane laakiin markuu yaro nastay uu ka sheekeeyey in la dilayo sanadkan kadib in la dilayo markuu ka sheekeeyey ayay dib haddana u baroorteenay u naxeen sanadka bartamihiisii ayuu boqorkii nucmaan u yeeday quraad markaasuu yii quraadow dhigo bu waa oday odayaashii kamida ah asxaabtiisii waa lagu dilayaa dhigo boqorkan wuxuu jeclaa inuu ninkaasi badbaado lakiin ninkani uu dhinto lataliyayaashiisii baa qabsaday yidhi de ninkuu sanadadiilbaaaye sanad baa loo qabtaye ha la sugo sanadkii markay maalini ka dhinayd ayuu seeftii galkaa boqorku soo qaatay markaasuu quraadii ugu yeedhi bu waan dilayaay markaasaa lagu yidhi de maalin baa u dhiman maalintii markii waagii uu beriyey ayuu seeftii soo qaatay markaasuu igu yeedhay quraad markaasaa lagui de maanta ha dhamaysto jaminkii dambe markay tahay ayaa lasoo xiday qur-aan quraadoo xidhan oo sidaa u xidhan islaantiisuna ay ka dul barooranayso ay yidhahdeen inta cadeedda ka dhimin hala sugo cadceeddu markay sii dhacayso ayuu halkaa aamin ka soo baxay kii oo seefta galka laga saaray oo la dul hayo markaas ninkaa horta aan ogaano ninkii wuxuu noqday acraabigii ninkii ma garanaysaa reedaai ayuu noqday markaasuu yidhi anaa ni sii daaya buu yidhi ninka anaa xaq u lahaa in lay dilay markaasuu boqorkii xanaaqay markaasuu waad naga baxsatay wuxuu ma jeclayn inuu ninkaa dilo wuxuu waad naga baxsatay waana ku sii daynay maxaa ku soo celiyey buu yidhi kumada soo doontayna maaa ku soo celiyey bu ballanba ay soo celisoo diintayda ay amartay buui maalintii ayuu diinta uga warramay markaasuu ballantii ayuu isna wixii xumaa wuu ka horreeyey islaamnimadee ayuu ballan wixii o dhan meeshii uu ka baxay markaasuu labadii qabri dumiyey markaasuu labadii nin labadii nin ma garanaya buui labadii nin midka sharafta badan buui ninka intuu baxsaday isagoo iskeenee dil u socda iyo ninka nin la dilayo isagoo og anaa damiino yidhi labadaa ninka sharafta badan garan maaya buui laakiin ana noqon maayo kan ku liite labadiinana waan idin cafiyey buui dilkiina maalin dambe ku noqon maayo waan joojiyey buui faraskiisaa saabiq loodhan jiray shardiga labaad an takuuna licaaqilin waa inay caaqilo sugan tahay sida daaribin oo kale fakharaja bihi waxa baxay naxwu saabiqin sifatan waa tilmaan lifarasin faras u sugnaatay shardiga saddexaad an takuuna khaaliyatan waa inay ka maran tahay min ataaita waa inay ka maran tahay fakharaja waxa baxay naxwu calaamatin calaamo oo kale ayaa baxay calaama iminka waa sifa ninkaa lagu tilmaamaa maaha gabadh waa sii cilmi badan eg ereyga caalim saddex magac baa jira haddii magaca caalimo aynu isticmaalna caalim waa wuu garanaya waxbuu garanaya un wey caalim haddaynu isticmaalno ereygaa caalimo haddaan isticmaalno waxbuu garanaya wey waa uu garanaya haddaan laakiin callaam isticmaalno waa amilatlmubaalaqa waa cilmi badane wey cilmi badane haddaan laakiin callaama isticmaalno callaama haddaan istictaadaa ku daro sii cilmi badane sii taab xabsidetaa markaa sii cilmi badana bay noqonaysaa haddaba wuxuba waa minun calaamahan oo min ah haddana jamac mudakarusaalim ka dhigi mayno oo maxaa diiday tada sifada jamaca mudakarusaalim laga dhigaya waa inayna ta wadanin an takuuna waa inay tahay khaaliyatan mid ka maran mina taa'ita fakharaja waxaa baxay naxu calaamatin oo kale ayaa baxay shardiga afraad alla takuuna sifatu sifadu yayna noqonin calaa wasni aclaan aclaan mid ku sugan alladii faclaanka oo muanahu dhadigiisu faclaa u yahay waxaa jira faclaan dhadigiisa faclaan lagu keeno imika sakraan ninka sakraansan soo maaha maaa ninka sakraansan sakraan baa la yidhaha gabadha maxaa la odhanaya hadday sakraansan tahay may sakraaba nuunkun baad jari sakraankii ninka ha nuunkun ka jar gabadh markaad doonaysid sakraa gabadhi waa sakraa iminka cadshaan waa ninka ooman soo maaha gabadhu markay leedahay waan oomanahay maxay odhanaysaa cadshaa nuunkii unbay jaraysaa alif kale sida ya-daa loo qoraya haddaba faclaankaana jamac mudakarusaalim gebi ahaanba lagama dhigo alla takuuna sifatu sifadu yayna noqonin calaa ah, cafwan waa hardiga hanaad baan u sadartamay hardiga hanaad baan u sadartamay kaan macnayni waa ka hanaad ka afraad baan ka booday maaha shardiga afraad an takuuna sifatu sifadu yayna noqonin calaa wasni afcal afcal mid ku saabsan alladii afcalkoo muanaثihu dhadigiisu faclaau uu yahay waxaa la yidhaahdaa afcal baa jira dhadigiisa faclaa'a lagu keeno sifadu yayna kaa ku dul imanin aswad midabada oo dhan iyo ceebaha oo dhan eg aswad waa ninka madow gabadha maxaa lagu keenaya sawdaaa baa lagu keenaya haddaba aswadka ninka ah jamc mudakarsaalim male axmar waa ninka ah jamc mudakarsaalim male waayo afcalna sifadooda ku timid xidigiisana xamraaa baa la yidhaahdaa wahaakada alaa takuuna sifatu sifadu yayna noqonin calaa wasni afcala afcal mid ku dul sugan anadii afcalka mu'anaثuhu dhadigiisu faclaa'a uu yahay sida aswad iyo sawdaa'a oo kale acma iyo camyaa'a oo kale shardiga shanaad allaa takuuna yayna noqon calaa wasni faclaan faclaan mid ku dul sugan aladii faclaanka oo mu'anaثuhu dhadigiisu faclaa uu yahay sida sakraan oo ka sikraansana iyo sakraa oo ta sikraansan ah sakraanka haddana jamc mudkumsaalim laga dhigi kari maayo ugu dambayn waa shardiga lixaad waayayna noqonin ereyo waxaa jira labka iyo dhadigu ay ku siman yihiin labkiiyo dhadigu kuway ku siman yihiin yuuna noqonin anlaa takuuna yayna noqonin mima yastawi kay ku siman yihiin fiihi dhexdiisa almuanau dhadiga iyo walmudakaru labku muanaka iyo mudakarku kay ku siman yihiin ayuuna noqonin muana iyo mudakarku waxyaaba ay ku siman yihiin baa jira kuwaan ayuuna noqonin waa milu sabuurin oo kale magaca sabuur oo kale ayuuna noqon sabuur ma arkaysaa ninka adkaysigale sabuur baa la odhan gabadha adkaysigalena sidoo kale sabuurun baa la odhanaya atadriib اwl layliska koobaad udkur waxaad sheegtaa jamca mudakr asaalim jamca mudakru saalim sheeg mubayinan adigoo caddaynaya calaamata icraabihi calaamada la icraabayo qaala tacaala alle ayaa yidhi qad aflaxa xaqiiq ahaan waxaa u liibaanay almuminuuna muminiintii aw jamaca bikrusaale waa almuminuun calaamatu rafciina yowga weeye qaala shaaciru gabaya ayaa gabi tiriyo wuxuu yidhi waman shaaa bara siniina tataabacaad calaya walaakin shay yabadhu lwaqaa'icu wamaa shaaba ma ciraysanin ra'sii aniga madaxaygu can siniina sanada aawahood aawadood sanadada oo tataabacad israacraacay calaya aniga dushayda walaakiin shayibatu waxaa cireeyey madaxayga alwaqaa'icu dagaaladii badnaa ayaa icireeyey buu yidhi haddaba halka jamaca mudakarusaalim aynu hadda ku arkaynaa waa halkee waa mulxaqii jamaca mudakarusaalim waa siniina ilan sanatun bay ahaydoo waa ciddatun oo kale ciddatun oo kale weeye ereyga siniina ah wey siniina waana waana majruur ilan can baa ka horraysa calaamatuljirkuna waa ya qaala tacaala alle wuxuu yidhi qutila waxaa la lacnaday alkharkaasuuna beenaarayaashii ereyga alkharaasuuna a weeye jamaca mudakarusaalimkaynu uga jeednaa sifuuna ka socdaa kharaaska luqada alcarabiya kabatolaana waa la yidhaahyo waa la luqadda waxaa looga digaa qofku inuu ku macneeyo qur'aanka waxaa looga digaa inuu qofku ku macneeyo luqa ahaan luqa ahaan haddaad ku macnaysa waa khatar mogtahay kharaas haddaad kabatole u fahamtid oo tidhaahdo in qutila alkharaasuuna kabatolayaashii dhammaan waa la wada laayey oo yaa laayey ma ilaahay baa laayey qutilana culimmadu lucina bay ku macneeyeen kharaaskuna waa beeraanihii weeye aw kharaafun wamaa adallanaa nama baadiyaynin ila almujrimuuna dembiilayaasha mooye wax kale